الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا تنفعنا به يا عليم يا حكيم cashirkani waa cashirkii toddobaad ee kitaabka safiinaة النajاح muأlifku wuxuu leeya raximah اllahu taعaalى fasl tashdiidaat التashahudi ataxiyaadka tashdiidaadkiisu shadadkiisu daa waishruun koob iyo labaatan wey koob iyo labaatan shad buu leeyahay waa kaan hore u soo sheegnay shadku inuu yahay xaraf xaraf meesha booskiisii uu taagan yahay macnaha shadku waxa weeyaan calaamadda saaran xarafka labada xaraf ee isku midka ah ee la isku idqaamay calaamada saaran baa shad la yidhaahdaa marka laba xarafka mushadadku waxaa ka dhigan yahay laba xaraf oo isdhex galay laba xaraf oo isdhex galay wakaan hore usoo sheegnay marka sidaas darteed in shadadkaa la garto waa muhiim si uusan qofka oga tegin ilaa hadduu shad ka tago waxa weyaan xaraf buu ka tegay marka tashahudku maadaamuu ka mid yahay arkaantii qawliga ahayd en hore usoo sheegnay ayuu mualifku halkan ka sheegayaa shadadkiisa si uu qofka uu feejignaado oo uusan oga tegin kow iyo labaatan ka dhigay mualifku shadadka atixiyaadka hamsun fii akmalihi han waay waxaa la yaani la dheer oo ziyaado la ah hamsun waxaad usoo qadartaa halkaas zaa'idatun shan zaa'id ah ayaa la socota fii akmalihi atixiyaadka akmalkiisa atixiyaadka dhammaystiran wa ita caشhara lix iyo tobanna fii aqalihi atixiyaadka ugu yar inta ugu yar atixiyaadka ay ku asaxay salaadu waa lix iyo toban shad buu leedahay atixiyaadka akmalka ahana shan buu la dheeryahay lix iyo tobankaasoo wuxuu noqonayaa asagoo koob yahee labaatan shad lix iyo tobankii shan ku dar koob iyo labaatan shad marka sidaas way cibaarada xoogaa wax laga yaaba inaysan waadix ahayn sidaa u faham markuu ku leeyahy hamsun fii akmalihi wuxuu ka wadaa lix iyo tobankii atixiyaadka ugu yar lix iyo tobankii shadi u lahaa ayaa akmalkiisu atixiyaadka inta u badan shan bay la dheer tahay haddaan caddayn doonaa atixiyaadka horta akmalka ah iyo atixiyaadka aqalka ah maxay kala yihiin atixiyaadka inta salaadda ugu asaxaysa u yar waxaa weeyaan ataxiyaatu lilaah ataxiyaatu lilaah salaamu عalayka أyuha الnabiyu وraxmat اllahi وbarakaatuh salaamu عalayna وعalى cibaad اllahi الصاalixiin ashhadu an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 baa ku jira daadaas iyo ya-da waxa weeyaan waa saddex shad السلام markii aliftii laamta la akhriyo shad kalaa ku jira السalaamu عalayka waa salaamta hore السalaamu عalayna ta dambana shad kalaa ku jira شhantaa shad buu akmalku la dheeriya aqalka saa ola soco marka waaya التaxiyaaت عalى الtaaءi والyaa ta'da iyo ya-da waxa weeyaan laba shad ayaa ku sugan oo taadana shad baa saaran yaadana shad baa saaran almubaarakaatu الsalawaatu calى saadi saadka dushiisa ayuu shad saaran yahay alطayibaatu calى الطaa'i walyaai طacdi yaada ayuu laba shad kale saaran yihiin lilaahi calىa laami اljalaalati shad baa saaran laamljalaalihi assalaamu cala asiin siinka ayuu shad saaran yahay calayka ayuha الnabiyu cala اlyaai wاnnuuni wاlyaai ya-da iyo nuunta iyo ya-da ya-da macnaha hore waa ya-da ayuha nuuntuna waa annabiy nuunta ku jirta ya-dana waa ya-da u dambaysa annabiy waraxmat ullaahi calaa laami ljalaalati ayaa laamta jalaalada ee allah labada laab midda dambe ayay ku jirtaa shadku saaran yahay asaalixiina cala saadi saadka dushiisa ashhadu an laa ilaaha calaa laami alif laamta alifta ayay ku jirtaa laam alifta waa laadaas waayahay ila allah calaa laami alif wa laami اljalaala laam alifka iyo laam اljalaalaha ilaa shad baa saaran allah laamka labaad shad baa saaran وأشhهadu أna calى الnuun nuunta shad baa saaran أna muxamada rasuul الlah calىa miimi muxamed miimka muxamed shad baa saaran calى الra iyo ra'da iyo calى laami اljalaalati وأشhهadu أna muxamada rasuul الlah saasaa loo akrinaya dadka qaar maxay u akhriyaan وأشhهadu أna muxamada rasuul الlah shadkii buu ka tegaya marka oo shadkaasi muxuu ka dhalanayaa waxaa la isku idqaamayaa daalkii iyo iyo ra'dii ashhadu ana tawiintii cafwan tawiintii daalka saareed iyo ra'dii baa la isku idqaamaya waashhadu ana muxammadan rasuulu اllah ashhadu ana muxammadan rasuulu اllah waa kaas tashdiida faslun tashdiidaatu aqali الsalaati salaada ugu yar cala nebiy nabiga lagu saliyo shadadkeedu arbacun afar weeye macnaha salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam ee ilee rugni arkaanta ka weeye marka laga hadlayo salliga nabiga lagu salinayo atixiyaadka dambe waa rugni sayna soo dhaaftay ee salaadu la-aanta sayna asaxayn marka salligaa nabigu wuxuu leeyahay aqal iyo akmal aqalkiisu waa maxay allaahumma salli calaa muxamed waa intaas allaahumma salli calaa muxamed akimalkiisuna waa siiqada ibraahimiyadeed garanaysaa allahuma salli calaa muxamedi wacala ali muxamed kama sallayta cala ibrahim ila akhiri marka aqalkaas salliga nabiga inta ugu yar ku asaxayo salligu ku asaxayo ruknigu ku asaxayo waxaa ku jirto ku afar shad allaahumma cala alaami waalmiim laamka allah iyo miimka allaahumma miimka u dambeeya laba shad baa halkaa ku jira salli cala allaam laamka u dambeeyana shad baa saaran calaa muxammadin miimka muxamedna shad baa saaran faslu wa aqalu salaami assalaamu calaykum salaamtu iyaduna aqal iyo akmal bay inta ugu yar ee salaamu naqsiga ilan waa rugin arkaanta ka inta ugu yar waxa weeyaan assalaamu calaykum la'aanteed salaaddu ma ansaxayso laakiin akmalkeedu waa maxay assalaamu calaykum waraxmat اllah saasa akmalah barakaatuna waa la raacin karaa saan soo sheegnay waaya marka salaanta ugu yar wuxuu ku leeyahay waa asalaamu calaykum cala siin siinkeeda unba iyadu shad saaran yahay assalaamu calaykum oo marka mualif wuxuu kugu baraarujinayaa inaadan dhihi karin salaamun calaykum oo aliftii laamta aadan jari karin salaamun calaykum haddaad dhahdo ma asaxayso waa inaa assalaamu calaykum lakiin atixiyaadka oo kaan soo marray waad dhihi kartaa salaamu calayka ayuha اnabiy waraxmat lah salaamu calayna atixiyaadku waad dhihi kartaa waa liftii laamtaad ka jari kartaa aqalkiisa inta u yar laakiin salaamu naqsiga asaga lagama jari karo aliftii laamta assalaamu calayk waa inaad aliftii laamta ad raacisaa uduliba isku shadaa alsalaamu dhahays waa halkan waxa weeyaan waa shamsiyadii laamtani assalaamu calaykum ad leedahay faslun fasalkana mualif wuxuu kaga hadlayaa awqaaddii salaadaha oo waa soo martay wakhtiga gelitaankiisu inuu yahay shardi min shuruudi salaa shuruudda salaadda ay ku ansaxayso waxaa ka mid ah wakhtigii salaadda inuu eh, la ogaado inuu galay macrifatu dukhuuli اlwaqti marka awqaaddii salawaadda ay lagu garanayey ayuu mu'alifku gelitaankeedii iyo bixitaankeeda ayuu halka ku sheegayaa awqaatu salaati salaadda awqaaddeedu hamsatun shan weeye awalu wakti duhri duhurka wakhtigiisa awalkiisu bilowgiisu zawaalu shamsi cadceedda oo zuusho weeye macnaha iilata oo ka baydha ee bartamaha wa aakhiruhu duhurka wakhtigiisa aakhirkiisana waxa weeyaan masiiru dilli shayi shayga hadhkiisa oo noqda milahu shaygii mid la mid ah shaygii iyo hooskiisa inay isla ekaadaan hayra dilli اlistiwaa markii laga reebo hadka jooga xilliga cadceeddu ay bartabaha joogto istiwa waa bartabaha macnaa cadceeddu markay bartabaha joogto harka jooga markii laga reebo in ay isleekaadaan shaygii iyo harhkiisu inay isleekaadaan wa awalu waqti اlcasri casarka wakhtigiisu bilowgiisuna waxaa weeye idaa saara hadii uu noqdo dillu kulli shayin shay kasta hadkiisu ama hooskiisu milahu asaga oo kale wazaada qaliilan wax yarna uu kordho intaa ka ziyaado intaa waxyar ku darsado wa aakhiruhuna casarka wakhtigiisa ugu dambeeyana guruubu shamsi cadceedda oo dhacda weeye wa walu wakti اlmaqhribi maqhribka wakhtigiisa bilowgiisu waxaa weeye guruubu shamsi cadceedda oo dhacda wa aakhiruhu maqhribka aakhirkiisuu ku baxayana guruubu shafaqi liidkii alaxmari ee casaa inuu dhaco oo u qarsoomo wa walu wakti اlcishaa'i cishaha wakhtigiisu awalkiisu ama bilowgiisu guruubu shafaqi اlaxmari liidkii casaa inuu qarsoomo weeye wa aakhiruhu aakhirkiisana ama wakhtiga u dambeeya uu cishuhu baxayana طuluucu اlfajri الsaadiqi inuu soo inuu soo baxo oo uu dhasho waa berigii runta ahaa waa berigii dhabta ahaa ee runta ahaa wa awalu waqti subxi subaxa wakhtigiisu bilowgiisu salaadda subax طuluucu اlfajri الsaadiq fajrkii runta badnaa inuu dhasho wey wa aakhiruhu aakhirkiisuna salaada subax طuluucu الshamsi cadceeddu in ay soo baxda weeye oo wakhtiga salaadda saasuu ku baxaya alashfaaqu liidadkiina alaaatun saddex weeye axmaru mid cas wa asfaru mid huruuda wa abyadu iyo mid cad alaxmaru midka cas maqribun weeye midka casi maqribka ayaa maxaanku dhahaye ku baxa waa yahay markuu qarsoomo walabyadu midka cadna cishaun cishaha ayuu ka tirsan yahay macnaha markii liidka cad markii la arko waxay iin watigiisii galay kii casaan u qarsoon wayundabu waxaa sunno ah taakhiiru salaati اlcishaa'i salaadda cishaha markii in la dibdhigo salaadda cishe ilaa an yagiiba ashafaqu ilaa liidka uu alasfaru ee huruudda ah walabyadu midka cad liidka cas liidka huruudda ah iyo liidka cad ilaa ay ka qarsoomaan in salaadda cishe la dibdhigo ayaa sunno ah awqaadda salaadaha ee shanta ah ayuu mualifku halkan kaga hadlayaa ilan salaaduhu maktuubaadka ee faradka ah waa shan mid kastana waxay leedahay wakhti u gaar ah wakhtigaas wuxuu leeyahay bidaayo iyo nihaayo wakhti uu biloobmo iyo wakhti u dhammaado marka mualifka halkan uu ku faahfaahinaya waaya waxaa ugu horeeya duurka duurku wuxuu galaa cadceeddu marka ay zuusho waxaa laga wadaa cadceedda zuulitaankeedu inay cadceeddu bartamihii cirka inay ka baydho xagga galbeed u baydho wax yar qadar yaroo ishu ay garanayso qadar yarba ha ahaadee inay agga galbeedka ay u baydho taasaa zawaalka laha marka duurka wakhtigiisu saasuu ku galaa laakiin maxaa laga reebayaa oo lagu garanaya cafwan maxaa lagu garanayaa inay wakhtigii duurka u galay waxaa lagu garanayaa qori ayaa la taagayaa cadaaid intayna zuulin ka hor ayaa qori la taagayaa kaba soo qaad qorigaas inuu yahay maxaan ku dhahaye hal mitir dherarkiisu ama ul hal mitira ushaasi intayna cadceedda ayna soo gaadhin bartamaha hadhkeedu waxaa weeyaan xagga galbeed buu jiraa cadceeddu agga bari ka soo socotee marka markii ay bartamaha gaadho istiwaha ay cirka bartankiisa ay joogto hadhkii wuu ku gurayaa hadhkii wuu ku gurayaa ushi kadibna markii ay zuusho oo cadceeddii xagga galbeed ay u zuusho waxa weeyaan wuxuu bilaamayaa hadhkii inuu waxoogaa soo ziyaado oo xagga bari inuu u soo ziyaado in yar marka markuu saa usoo ziyaado waxaad garanaysaa inuu duhurkii galay waa haddii wakhtigaas uu jiro hadduuse cafwan uusan jirin weyaan dil stiwa wa ladhahdo marra qaarkood dil istiwa wa ladhahda jira barna ma jiro haddii uu dil istiwa uu jiro harhkiibaa istaagaya harhkiibaa istaagaya isagoo weli xagga galbeed jira ayuu istaagaya markii cadceeddu ay zuushana wuxuu bilaabaya inuu soo ziyaado marka marka uu ziyaado u bilaabo oo dhanka bari usoo ziyaado ayaad garanaysaa inuu galay wakhtigii duhurkii kaasi waxaa weeyaan waa duurka gelitaankiisi ama duurka wakhtiga uu baxayo waxaa weeyaan in ushii iyo hadhkeedii inay isla ekaadaan markii ushii iyo hadhkeeda isla ekaadaan wakhtigii duurka wuu baxay laakiin waxaan ka reebaynaa haddii uu jiro dhil istiwaa oo wakhtigii duurka hadduu jiro dhil istiwaa oo cadceeddii oo bartamaha joogta uu hadh joogay hadhkaasaan cabiraynaa intuu yahay kaba soo qaada inuu yahay toban senti haddii ushii halka mitir ahayd ay toban senti mitir iyo toban senti uu noqdo harhkeedu waxaa weeyaan wakhtigii duurka wuu baxay haddii qadar yar u ku darsamana in yar hadduu ku darsamo hal sentiba ha ahaatee wakhtigii casarka ayaa galay marka wakhtiga duurka iyo wakhtiga casarku way isku xidhiidsan yihin waa muttasil wax faariqa uma dhexeeyo waayo markuu kani baxo kii kalea soo gelay casarka marka wakhtigiisu wakhtigaasu bilaabmaa markii hayga harkiisu uu isleekaado wax yarna ku ziyaado goormuu baxaa casarku wuxuu baxaa cadceeddu markii ay dhacdo ay qarsoonto waxaa shardi ah in qursiga ama wareegga cadceeddu inuu qarsoomo oo uu libdhabo haddii qayb ka laabantahay weli wakhtigii maqhribka ma gelin wakhtigii casarkana weli ka laaban marka inuu libdhaa waa haddii ishu ay arkayso haddii aad joogto magaalo ama meel dhisma uu ku yaallo maxaad ku garanaysaa inay cadceeddii dhacday waxaad ku garanaysaa in iftiinkii cadceedda iyo shucaaceedii guriga guryaha madaxooda uu ka qarsoomo iyo buuraha uu ka qarsoomo markaas oo xaggan barina uu mugdi ka bilaabo xagga bari aad mugdi ku aragto markaas ayuu maqhribkii galay casarkiina u baxay marka markuu casarka saa u baxo waxaa gelaya maqhribkii oo asna wuxuu ku bilaamayaa cadceeddii inay dhacdo maqhribka wakhtigiisa wuu joogayaa ilaa uu ka qarsoomo liidka cas waxaa jira saddex liid mualifku inoo sheegay waxaa weeya liid cas iyo liid huruud ah iyo liid cad liidka cas waxa weeyaan shucaaca cadceedda ee soo dharka cadceeddu qarsoonto shucaac yar baa xagga galbeed aad ku arkaysaa hucaacaas agga kale beed ad ku arkayso hadduu hucaac cas oo huruudow yahay waxay tusinaysa cafwan shucaac cas yahay oo axmar ah waxay tusinaysaa inuu wakhtigii maqhribka uu baaqi yahay marka uu shucaacaas qarsoomo oo uu libdho waxaa baxay wakhtigii maqhribka waxaa bilaamaya liid kaloo cad liid cad ayaa bilaamaya liidkaa cad wakhtigii cishaha ayaa ku bilaamaya wakhtigii cishaha marka halkaas ka bilaama wuxuu joogayaa ilaa fajarkii fajru saadiqi uu soo dhasho fajru saadiq waxa weeyaan waa iftiinka ama kaaha cadceedda intayna soo dhalanin ka hor ka soo horeeye eh ee xagga bari aad ku arkayso marka wuu gudban yahay xagga bariba uu gudban yahayoo wuxuu shimaalan wa junuuban waqooyi iyo koonfur ayuu saa ugu ballaaran yahay liidka cad marka waxaa weeyaan wuxuu tusinayaa in uu cadceed inay fajarkii uu fajru saadiq u dhasho fajru saadiq marka uu dhasho waxaa baxaya wakhtigii salaada cishaa wa bilaabaya waqtigii salaada subax wuxuu joogayaa ilaa ay cadceedu ay ka soo baxayso cadceedu markay soo baxdo salaada subax waqtigeedii wuu dhammaaday marka shantaa waqti ayuu mualifka halkan ku xusaya wuxuu leeyahay awqaatu salaati awqaadda salaadu hamsatun shan weeye awalu waqti duhri duhurka wakhtigiisa awalkiisu waxaa weeye zawaalu shamsi cadceedu inay zuusho zawaalka waxaa loga jeedaa inay cadceedu iilato oo xagga galbeed u iilato oy dhinaca u baydho saasaa loo jeedaa oo bartamihii ay ka baydho isha aragtideeda waaya wa aakhiruhu duhurka aakhirkiisa masiiru dilli shay shayga inuu harhkiisu uu noqdo milahu asaga oo kale hayra dilli اlistiwa markii laga reebo harhkii joogay wakhtiga istiwa wakhtiga cadceeddu ay bartamaha joogtay markii laga reebo wa أwalu wakhti اlcasri casarka wakhtigiisu bilowgiisana waxaa weeye idaa saara hadduu noqdo dillu kulli shayin shay kasta harkiisu milahu asaga oo kale wazaada qaliilan wax yarna uu ziyaado wa aakhiruhu wakhtiga casarka aakhirkiisuna waxaa weeye quruubu shamsi cadceedda oo dhacda wa walu wakhti اlmaqribi maqhribka wakhtigiisu bilowgiisana waxaa weeye quruubu shamsi cadceedda oo dhacda wa aakhiruhu aakhirkiisana waxaa weeye quruubu shafaqi اlaxmar liidkii casaa inuu dhaco qarsoomo wa walu waqti اlcishaa'i cishaha wakhtigiisa awalkiisuna waxaa weeye quruubu shafaqi اlaxmar liidkii casaa inuu dhaco oo u qarsoomo wa aakhiruhu aakhirkiisuna طuluucu اlfajri الsaadiqi fajru saadiqi inuu soo dhasho wey fajru saadiq iyo fajru lkaadib baa jira fajarkii runta badnaa iyo fajarkii beenta fajrulkaadib wuu ka horeeyaa fajru saadiqa waxaa u dhaxaysa ilaa labaatan mir meelahaasa udhaxaysa fajru saadiqu waxa weeyaan xagga bari ayuu jiraa oo waqooyi koonfur ayuu isku gudbaa baynamaa fajrukaadibku waxa weeyaan waa bari iyo galbeed xagga cirka bartamihiisa uu udhow yahay isagu bari ma xigo agga cirka bartamihiisa udhow yahay midda kale waxaa ka dambeeya isaga mugdi dara baa ka dambeeya laakiin fajru saadiq iftiinkiisa uu soo ziyaadi marba mar ka dambaysa uu soo ziyaadaya iftiinku saasaa lagu kala gartaa waa yahay wa aakhiruhu aakhirkiisu waxaa weeyaan buu yihi cishaha uluucu lfajr saadiq fajr saadiqi inuu soo dhasho wa awal wati subi wakhtiga subaxa awalkiisuna waxaa weeya uluucu lfajr saadiq fajru saadiqii runta badnaa ama fajarkii runta badnaa inuu dhasho weeye waakhiruhu aakhirkiisuna uluucu shamsi cadceeddii inay soo baxdo alashfaaqu marka mualifka markuu hadda inoo soo sheegay liidka cas inoo soo sheegay ee salaada maqrib ay ku dhammaato liidka cas markuu qarsoomo salaadda cashana ay ku gasho ayaa wuxuu inoo sheegay inay jiraan saddex liid oo kala duwan oo midabadoodu kala duwan yihiin alashfaaqu liidadkii alaaun saddex weeye axmaru mid cas asfaru mid huluudah waabyadu mid cad alaxmaru midka cas maqribun maqrib weeye macnaa inta uu joogo maqribkii wuu joogaa marka uu qarsoomo maqribkii wuu dhammaaday walasfaru midka huruudda ah iyo walabyadu midka casna cadna cishaaun cisho wey ka huruudda ah iyo kan cadi cishaha ayaa ku gala waaya waxaa u dhexeeyaa la dhahaa midka cas iyo iyo midka cad labiyo toban mir labiyo toban daqiiqa udhaxaysa waaya wayundabu taakhiiru salaati alcishaa'i salaadda cishaha in dib loo dhiga ayaa sunno ah ilaa an yagiiba ilaa ka qarsoomo ashafaqu اlasfar liidka huruudda ah iyo walabyadu midka cad liidka cad iyo liidka huruudda ilaa ka qarsoomaan in salaadda cisha dib loo dhiga ayaa sunno ah oo muxuu mualifku sidaa u leeyahay macnaha wuxuu ka wadaa mualifku haddii liidkii casaa uu qarsoomo hore wuxuu noogu soo sheegay in salaadii cishaha wakhtigeedu uu gelayo laakiin liidkii caddaa iyo liidkii huruudda ahaa way joogaan markaas marka waxaa mualifku leey waxaa sunno ah inaadan ku degdegin salaadda cishaha markuu liidkii cas u qarsoome eed iska sugto ilaa liidadko dhan ay qarsoomaan kii huruudda kii casaa iyo kii huruudda ahaa iyo kii caddaa intaba saddexdaba ay qarsoomaan marka aad ceshaha tukato sidaasaa sunnuhu afdal ayuu ku leeyahay oo muxuu se wuxuu se u qaar baa qaba waa abu xaniifa raximah اllahu tacaala madhab alxanafiya ayaa ah in salaadda ceshe wakhtigeedu uusan gelaynin ilaa liidka cad uu qarsoomo liidka cad ilaa uu qarsoomo marka wuxuu leeyahay liidka cad ayuu maqhribku ku egyahay liidka cad markuu qarsoomo ayuu maqhribku tegaya wakhtigiisii cishaha ayaa gelaya madhabka jumhuurulculamaa culamada u badan yihiinna liidka cas inuu maqhribku markuu qarsoomo uu maqhribkii tegayo cishiina uu gelayo walow liidkii casaa liidkii afwan huruudda ahaa iyo kii caddaa haba joogaane cishihii wuu gelayaa madhabka culammada u badan yihiin ee abu xaniifa aan ahayn saa darteed mualif wuxuu leeyahy in khuruujan min alkhilaaf iyadoo khilaafka laga baxayo khilaafka in laga baxana waa sunno alkhilaafu alkhuruuju min alkhilaaf mustaxabu khilaafka culimmada inta aad ka bixi karto inaad ka baxdo waa sunno marka saa darteed waxaa fiican ku leeya ceshaa in dib loo dhigo ilaa shafaqaas ama liidkaa huruudda iyo kaa cadba ay qarsoomayaan waa yahay faslun taxrumu salaatu salaadu way xaaraan bay noqonaysaa allatii salaadaasoo laysa lahaa aan lahayn sababun mutaqadimun sabab ka horaysa walaa muqaarinun iyo sabab la xidhiidha salaaddii fii khamsati awqaat shan wakti ayay salaadaasi xaaraan noqonaysaa aan sabab ka horraysa sabab la xidhiidhatoon lahayn oo maxay yihiin cinda tuluuci shams cadceeddu marka ay dhalanayso xataa tartafica ilaa ay ka kor noqoto cadceeddii qadra rumxin waran qadarkii wa cinda alistiwaa'i cadceeddu marka ay bartamaha cirka ay joogto fii hayri yowmi اljumuca maalinta jumcaha ah waxaan ahayn yani maalmaha kale jumcahaan ahayn laakiin maalinta jumcaha macnaha ma xaaraan maahu ku leeyahay xataa tazuula ilaa cadceeddii ay wa cinda alisfiraari iyo cadceeddii markii ay noqoto huruud ay sii dhacayso xataa taqruba ilaa cadceeddu ay ka dhacdo wa bacda salaati subxi salaadda subax dabadeed xataa tatluca ashamsu ilaa cadceeddu ay ka soo baxdo wa bacda salaati alcasri salaadda casr dabadeed xataa taqruba ilaa ay cadceeddii ka dhacdo mu'alifku wuxuu noo sheegayaa awqaad shan ah oo salaadaha ay xaaraan noqonayaan horta intaan awqaadda ayna gudogelin salaada xaaraan noqonaysa maxay tahay mualifku wuxuu ku qayday salaada xaaraan noqonaysa inay tahay salaada aan lahayn sabab ka horeysa iyo salaadda aan lahayn sabab ka horeysa ama sabab la xidhiidha aan fahanna taas eh horta salaaduhu afar bay noqdaan salaad sabab aan sababba lahayn laysa lahaa sabab sababba ma leba waa nafli mulaq ah nafliga mulaqa ah ayaa la dhahaa yaani salaad sabableh ma ah waa inaad iska tukanayso salaad bilaa sabab ah iska sunaysanayso taasi waa nafli mulaqa ah. taasi sabab male iyo salaad sabab leh taasaa waxay u qaybsamaysaa saddex inay sababtaasi ka horayso iyo inay sababtaasi ka dambayso iyo inay sababtaasi la xidhiidho waay ta sababteedu ay ka horayso waa sida salaada faaitada ah ee lasoo qalaynayo salaadda faa'itada ee lasoo qalaynayo sababteedii baa ka horaysa oo sababta waaj yani salaadda in lasoo qalleeyo waajibise waa maxay qofkani salaadii uu ka tegey hadda ka hor ayaa waajibisa marka sababtii salaadda qallahan keentay way ka horraysay salaadda taasina waxa waa mutaqadim waxaa kaloo la mid ah salaadda sababteedu ay mutaqadimka ay tahay waa sida salaadda janaazada oo kale salaadda janaazada geerida ayaa sababta geeriduna way ka horraysay salaadda salaadda uu qofka ku nadaray hadduu qofku intuu nadro u dhaho ilaahay waxaan u tukanayaa salaad salaadaasi sababteedu way ka hor dhacdayoo uu sababti waa ka horraysay oo waxa weeyaan nadarkaas wey waa sababtii mutaqadimka ahayd iyo salaad sababteedu ay muta'ahir tahay oo ka dambaysa sababtii waa ka dambaysa oo waa maxay miaalkeedu sida salaadda istikhaarada oo kale markaad istikhaara tukanayso aad doonaysa arin waxaa sunno ah inaad ilaahay aad aad u tukato laba ragcadood oo ducaysato ducaaul istikaar aad akhrisato marka salaaddaas sababteedu way ka dambaysaa oo xaajadaas weli aadan gudogelin ayaa sababtii salaadda keentay ah sababteedi marka salaadda way ka dambaysaa waa muta'ahir waxaa kaloo la mid ah labada ragcadood ee la tukanaya markii aad xajka ama cumrada aad xidhanayso xajkii cumradii weli maadan xidhanin marka salaaddii baa ka horaysa sababtii marka waa muta'ahir ajkii cumradii wey marka waxa w ama iraamkii aad xidhanaysid labadooda salaada sababteedu ay muqaarinka tahay ee la xidhiidhana waxaa weeyaan tusaalaheedu kusuufkii iyo istisqaagii istisqaagu waxa weyaan waa roobdoonkii markaad roob doonayso sababtii salaada keentay way joogtaa oo waa muqaarin salaaday la xidhiidhaa oo waxa weyaan abaarti abaarti weeyaan abaartii way taaganta xilligaa salaadda aad tukanayso kusuufkana waa kadaalika oo markay dayaxmadoobaadka ama qoraxmadoobaadku waa sabab muqaarin ahoo marka aad salaadda kusuufka tukanayso cadceeddii way madowdahay ama qorax eh, ama dayaxii wuu madow yahay waa sabab muqaarin ah marka afartaasay salaadda u qaybsamaa inaysan lahayn eh, wax sabab aysan lahayn iyo inay sababteedu ay tahay sabab ka hor dhacday iyo inay tahay sababteedu sabab kadib dhacday oo salaada sababteedu ka dambaysa mutaakhir ay tahay iyo inay tahay sabab muqaarin ahoo salaadii la xidhiidha marka marka ay shantan wakti ay salaaddu xaaraan noqonayso waa markii ay lalahayn wax sabab ah salaaddii sababa male sunno mutlaqo qofka iska tukanaya ama sababteedu waa sabab way leedahay sababteedu waa mutaakhir sida salaaddii istikhaarada iyo eh, ragcaddii laba ragcadood la tukanayey ixraamka iyo wixii la midka ah taasna sababteedu waa muqaarin cafwan waa mutaakhir marka labadaas xaaraan bay noqonayaan labadaas xaaraan bay noqonayaan in salaaddii la tukado salaaddii mulaqa ahayd iyo kii sababteeda mutaakhirka ah laakiin hadday sababteeda mutaqadim tahay sida salaad aad soo qalaynayso oo kale wakhtigan xaaraan ma noqonayso kadalika hadday muqaarin tahay oo la xidhiidho salaadii iyo sababteeda way wada xidhiidhaan sida kusuufkii iyo istisqaagii roobdoonkii salaadda la tukanayo taasi xaaraan ma noqonayso oo macnaha waa la roob dooni karaa bacda alcasr waa kusuufkii waa la tukan kara hadday cadceeddii madoobaato bacda alcasr waa la tukan karaa waa sabab muqaarin ah taasi xaaraan ma noqonayso marka saa u kale ogaada wuxuu mualifku leeyahay marka salaadaha xaaraanta taxrumu salaatu salaaddii xaaraan bay noqonaysaa allatii salaadaasoo laysa laha sababun aan lahayn sabab mutaqadimun oo sabab ka horraysa salaaddii oo waa maxay tusaalaheedu waa salaaddii qallaha ahayd iyo salaaddii lagu nadray iyo salaaddii janaasada walaa muqaarinun ama tii lahayd sabab ama aan lahayn sabab muqaarin ah. sabab la aan ahayn sida istisqaagii iyo kusuufkii waayahay fii khamsati awqaat han wakti ayay xaaraan noqonaysaa marka hantaa wakti labay u qaybsamayaan mid waay qaar waxay ku tacalluqaan zamanka qaarna ficilka qaarna waxay ku tacalluqaan zamanka ku saabsan qaarna ficilka waan kala caddayn doonaa saddexda hore waxay ku tacalluqaan zamanka waa cinda uluuci الshams cadceeddu markii ay soo baxayso xataa tartafica ilaa ay cadceeddii ka kor noqoto qadar rumxin waran qadalki macnaha cadceeddu markay soo baxayso ay bilowda inay soo baxdo ay baarka la soo baxdo ilaa ay si fiican u soo baxayso weliba ay kor u kacayso qadar waran qadar waran yani indhan yani waranka waad garanaysaa indhan qadarkii maxaa laga wadaa qadar rumxin cadceedu intaa way ka badantay intay kacaysa waa amyaal iyo waxaa laga yaaba kumanaan mayl inay kor u kacday markaas laakiin waa isha aragtideeda isha aragtideeda qadar in waran culamadu waxay hadda ku qadaraan waqtiga haddaan joogno toban ilaa labiyo toban mirir toban ilaa labiyo toban mirir markay soo baxday ilaa toban mirir ay ka soo wareegato waaya taasi waa ta koobaad marka waa xaaraan xilliga cadceedda ay soo baxayso inaad salaad sunno ah oo mutlaqa iska tukato waa xaaraan waaya ama salaad sunnahe sababteedu ay mutahir tahay sida salaadu istikaaro oo kale iyo wii lamid a ah. waaya wa cinda alistiwaa'i iyo markii ay cadceeddu ay bartamaha joogto cirka fii hayri yowmi اljumcati maalinta jumcaha waxaan ahayn xataa tazuula ilaa cadceeddu hee ay ka zuusho ooy u badato dhanka galbeed ay u badato marka cadceedda markay bartamaha joogto ayadna waa xaaraan in aad tukato salaad sunno ah oo sunnaheedu mulaq yahay oo bilaa sabab ah saan soo sheegna ilaa cadaalad ka zuusho waaya wa cinda alisfiraari iyo markii cadcaddu ay noqoto huruud waa marka cadcadda sii dhici isbedelo casarkii aakhirkiisa xataa taqruba ilaa cadcaddu ka dhacdo markaasna waa xaaraan saddexdaa marka zamankay ku tacalluqaan eeg zamankaas marka la gaadho waa xaaraan inaad tukato salaad bilaa sabab ah ama sababteeda ay mutahir tahay saddexdaa wakti zamankay ku tacalluqaan waayahay laakiin maalinta jimcaha waa laga soo reebayoo qofku iyadoo istiwaha ay joogto cadceed oo bartamaha ay joogto wuu sunaysan karaa wuu sunnaysan karaa maalinta jimcaha waayahay wa bacda salaati subxi salaadda subax markii la tukado kadib xataa taluca ashamsu ilaa cadceeddu ay ka soo baxdo wa bacda salaati alcasri salaada casr markii la tukada dabadeed xataa taqruba ilaa cadceeddu ka dhacdo labadanna waa labadii ficilka ku tacalluqayo waxaa laga wadaa markii salaadda aad tukato subax iyo markii aad tukato salaada casar salaad sunnaha kama dambaysiin karti oo bilaa sabab ah iska sunaysanayso waaya ficilka ay ku xidhan tahay macnaheeda markaan lena ficilka ay ku xidhantah waxa weeyaan salaada subax haddii dadku ay tukadeen dadki jamci wuba tukaday tusaale ahaan lakiin adigu weli maadan tukanin salaaddii subax weli wakti nahyi kuma soo gelin adiga xaqaaga kuma soo gelin wakti nahyi salaad sunno mutlaqa warkaa wada tukan kartaa laakiin marka aad saa u tukato waxa weeyaan markaasay xaaraan kaa noqonaysaa salaaddii sunnaha ahayd ee bilaa sababta ah waaya salaada casrna kadaalik salaada casar xataa haddii wakhtigeeda aad ka soo rarto oo maalan musaafir baata duhurkii markaad tukatay ayaad soo taqdiimi soo hormarisa casarkii oo duhurkii baad la tukatay markii duhurkii casarka aad ka baxdo wakhtigii duhurkaa la joogaa casarkii maba gelinba waa kaa xaaraan markaas inaad tukato wax salaadoo sunna ah oo bilaa sabab ah ama sababteeda ay tahay mutaahir ee tahay sababteeda ay ka dambayso ilaa cadceedu ay ka dhacayso marka tanna waxay ku saabsan tahay ficilka markii laakiin casarka hadduu galo eegaad casarkii baa gale dadkii way tukadeen salaadda casr aduu laakiin weli maadan tukanin ma sunnaysan kartaa waad ka sunnaysan kartaa ilaa aad ka tukanayso marka aad tukato markaasuu wakhtigii nahyiga kuu soo galay kama dambaysiin kartid salaad ilaa cadceedu ay ka dhacayso waaya marka siaan u kale ogaano saddexda horena zamanky ku tacalluqaan labadan dambena ficilkay ku tacalluqaan oo ku saabsan yihin faslun sakataatu salaati salaadda sakataadkeedu macnaha aamuskeedu aamusyadeedu sittun lix wey bayna takbiirat alixraami takbiirat alixraamka inta u dhaxaysa iyo wa ducaa'i aliftitaaxi iyo ducada furfurashada wa bayna ducaa اliftitaaxi ducadii furfurashada iyo watacawudi iyo isticaadadii ama cudubilaysiga wa bayna alfaatixati faatixadii inta udhaxaysa iyo watacawudi cudubilaysigii ama isticaadadii wa bayna aakhiri اlfaatixati faatixada aakhirkeeda markii aad faatixada dhammayso iyo waaamiin aamiin ka dhahayso wa bayna aamiin markaad aamiin dhahdo faatixadii dhammaysteed aamiin dhahdo iyo wasuurati suuraddii ka dambaysa faatixada inta u dhaxaysa wa bayna iyo suuraddii faatixada ka dambaysay markii aad akhriso war rukuuci inta aadan weli rukuucan inta u dhaxaysa mu'anifku halkan wuxuu kaga hadlayaa xilliyo la aamusayo salaadaha aamus salaaddii aamus soo dhex geliyo lix buu ka dhigay bimacnaa waxaad ka fahmaysaa lixdaa mowdic waxaan ahayn salaadda aamus male salaaddu hee aamus male aamus male macnaha sakataadkan waa sunno waajibna ma ah ruknina ma aha dabcan qofka haddii uu ka tago salaaddiisi way ansaxaysaa waana sakataad yar oo qadra subxaana allah subxaana allah in dhan unbaa la aamusaya aamus dheer ma ah markii laga reebo hal mid oo ahaa midka u dhaxeeya faatixada qofku markuu akhriyo imaamka ah iyo intuusan akhrinin suuradda kale ama markuu aamiin dhaho iyo inta udhaxaysa suuradda kale hadduu imaam yahay waxaa ah inuu xoogaa dheereeyo inuu ma'muumkiisu ku akhrinayo faatixada laakiin inta kale way kooban yihiin waa aamus yar oo qadar qofka uu neefsanayo oo neeftii soo qaadanayo waaya sakataatu salaa salaada aamusyadeedu situn lix weeye waayahay bayna takbiirati alixraam takbiirat alixraamka iyo wa ducaa'i iyo ducada iftitaaxa inta udhaxaysa qofku markuu allaahu akbar dhaho intuusan ducada iftitaaxa akhrinin wajahtu wajhi ladii fatara asamaawaati arda xaniifa ma ana min mushrikiin ama allahuma baacid bayni bayn khaaaya kama bacd bn mashri maqrib ducaa iftitaaxa la yaqaana waa anwac kala duwan weeyaane inta uusan guda gelin ducaa iftitaax markuu allahu akbar dhaho qadar yar buu aamusaya waa sunno kadib buu ducaa la imaanaya kaasi waa midka koobaad laakiin haddii qofkii uu hilmaamo maxaan ku dhahaaye uu hilmaamo yani markuu iftitaaxii uu markuu salaadii uu galay takbiirtu ixraamkii uu galay ayuu eh, sagtada la yimaaday laakiin ducaa اftitaax wuu hilmaamay qofkii oo adiiaudu bilah min han rajim radii guda galay ma sunna inuu ducaa اftitaaxi u laabto sunno ma ah ducaa iftitaaxu waxaa weeyaan waa sunno haddii uu qofku hilmaamo uu qiradii guda galo u laaba dib ugu noqon maayo uu iska sii wadanaya waaya waynoo imaan doonaa insha allah salaadaha waxyaabaha hay-aadka sunanta ah kutubta mufasalka ayay nooga imaan doonaa sida abushujaaca waaya kaasi waa sagtada koobaad sagtada labaadi waa maxay wa bayna ducaaءi اliftitaaxi waالtacawud ducada istiftaaxa markuu qofku uu akhriyo inta uusan tacawudkii isticaadada la imaanin ayuu yar aamusaya wax yar ducada iftitaaxu dhammeeyey inta uusan acuudu biاllahi min ashaitan rajiim uusan dhihin ayuu xoogaa yar aamusaya kadib uu isticaadada la imaanaya bayna ka saddexaadna wa bayna alfaatixati faatixadii iyo watacawudi qofkii faatixadii buu akhriyey inta uusan acuudu billaahi min intuusan cafwan inta uu wa bayna altacawudi waliftitaax waxaa fiican inu dha halkan wa bayna altacawudi waalfaatixati ilan tacawudka wuxuu ka horreeyaa faatixada faatixada mualifka horreysiiyey saa darteed qofka wuxuu moodayaa inuu faatixada horreyso tacawudku ka dambeeyo ee tacawudkaa horreeya qofka audu bilahi min shayaan rajiim buu dhihi kadib buu faatixadii guda geli bismi illahi raxmaan raxiim marka inta udhaxaysa sagta yar baa udhaxaysa waaya wa bayna aakhiri اfaatixati faatixada aakhirkeeda faatixadii marka u dhammeeyo iyo wa aamiin markuu wala daliin u dhaho inta uusan aamiin dhaho dhihin uu neefsanaya isku xidhiiri mahayo wala daliin aamiin dhihi mayse dadka qaar ay dhahaan wala daliin markuu dhaho waxaa sunno ah inuu yar neefsado neeftuu qaato kadib dhaho aamiin waaya kelimada aamiin waxaa weeyaan laba si baa loo akhriyaa aamiin iyo aamiin in la mado iyo in la gaabiyo labada way bannaanta waxaana ashhar ah oo caan ah in la mado aamiin haddaad aamiin iska dhahdana way bannaanta waa jaais wey aamiin macnaheedu waxaa weeyaan allaahuma اstajib waa ismu ficil amaro ilaahayow noo ajiib ducadaas ileen faataxada akhirkeedu waa duco ilahay baad baryaysa inuu jidkii wanaagsanaa kuu hanuuniyo marka aamiin baad kusoo khatimaysaa waaya wa bayna aamiin ta shanaadna waxaa weeyaan sagtada shanaad ee sunnaha ah wa bayna aamiin wasuurati markii aad aamiin dhahdo inta aadan suuradda gudagelin suuradda ka dambaysa faataxada ayaad in oo qadar yar aamusaysaa qadar subxaan lah dhan qofku munfarid yahay hadduu keligii tukanayo ama ma'muum uu yahay laakiin hadduu imaam uu yahay oo dadki tujinayo markii uu aamiin dhaho waxaa fadli badan cinda shaaficiyati madhabkeenna inuu xoogaa aamuska yar dheereeyo qadar uu qof ma'muumka ku daba tukanaya uu faatixada akhrinayo qof weliba dhexdhexaadaho dee carab fududayn carab cuslaynna uu faatixada ka akhrinaya qadarkaasu yar aamusnaan u yarkaadin si ay ma'muumiinta u akhriyaan faatixadii kadibna ay u dhegaystaan qiradiisa kadib uu qiradii gudagelayaa ta u dambaysa sagtada lixaadi wa bayna suurati suuraddii iyo warukuuci rukuucdii markuu suuradda uu akhriyo ka dambaysa faatixada ama aayaadka haddaysan suuradda un akhriin aayaadka ka dambeeya faatixada inta uusan rukuucin qadar subxaan la indhan oo neef qaadanaya kadib buu rukuucdii la imaanaya lixdaa sakataat waa sunno soo sheegna waajib ma ah faslun alarkaanu arkaantii allatii taasoo talzamuhu ku waajibta qofkii tukanayey fiihaa dhexdeeda aطumaaniinatu umaaniinadii inuu ku xasilo umaaniinada ay waajib tahay arkaanta inuu la yimaado arbacatun afar arukuucu rukuucdii iyo walictidaalu markii ictidaalkii laga soo kacayo rukuucdii iyo wasujuudu sujuuddii iyo waljuluusu bayna sajatayn iyo fadhiga la fadhiisanayo labada sujuudinta udhaxaysa weeyaan aumaaninatu umaaninadiina hiya iyadu sukuunu waa xasilid bacda xarakati dhaqdhaqaaq kadib baxayu yastaqiru kullu cudwin yani ilaa uu ka xasilayo xubin kasta ay ka xasilayso maxallahu booskeeda ku xasilayso biqadri subxaana allah in dhan subxaana ku xasilo rugnigeeda waayahay mualifku halkan wuxuu ku sheegayaa arkaanta ay laasim tahay in lala yimaado tumaaniinada arkaantaasi horey bay noo soo dhaafeen oo mualifku sidaad xusuusataan markuu ka hadlayey arkaanu salaa salaadda arkaanteedu ka hadlayey ayaa wuxuu noo soo sheegay طumaaninadii iyo arkaantii طumaaninada lala imaanayey inkastoo uu kala qaaday ruknigii iyo طumaaninadiisi uu kala qaaday uu kala tiriyey ruknigii طumaaninadiisii wuu kala tiriyey oo maalan wuxuu lahaa alrukuucu rukuucdii waa rukni wاطumaaninatu fiihi in lagu xasilo waa rukni waاlictidaalu ictidaalkii wاطumaaninatu fiihi saasuu kala tirinayay horey buu inoo soo sheegay laakiin halkanna wuxuu uu sheegayaa laba arrimood dartood inuu qofkii ku baraarujiyo arkaanta dumaaninada looga baahan yahay siuu qofku u ogaado arkaantaas oo uu ku baraarugsanaan in dumaaninada uu la yimaado maxaa yel haduu ka tago ruknigiina haba la yimaadee ruknigaasi ma asaxayo tusaalahaan hadduu rukuucda la yimaado oo dumaaninada uu ka tago ma asaxayso rukuucdaasi marka sidaa buu alifku usoo celceliyey dumaaninada si u qeexaan sababta labaadna waxa inuu dumaaninada kuu qeexo waxay tahay marka mualifku wuxuu leeyahay alarkaanu arkaantii alatii taasoo talzamuhu ay ku waajibtay qofkii tukanayey fiiha arkaanta dhexdeeda aumaaninatu xasilidii umaaninadii arbacatun afar weeye arukuuc rukuucdii walictidaalu kasoo kicitaankii ama sarajoogsigii laga soo kacayay rukuucdii wasujuudi iyo sujuudii waljuluusu bayna sajatayn iyo fadhiga u dhaxeeya labada sujuudood afartaa rukni weeye oo umaanin loo afarta mid ka mid haduu umaanid ka tago waxa weeyaan salaadiisii ma asaxin aumaaniinatu marka haddii inta aad ogaatay umaaniinadu maxay tahay ayaa meesha ku jirta aumaaniinatu hiya iyadu waxaa weeye sukuunun xasilid bacda xarakatin dhaqdhaqaaq kadib qofku markuu dhaqdhaqaaq la yimaado inuu dhaqdhaqaaqa kadib uu xasilo baxayu yastaqiru kullu cudwin xubin kasta in ay ku xasisho iyadoo ay ku xasilayso xubin kasta maxallahu booskeeda ay degayso biqadri subxaan allah in dhan subxaan allah inta in dhan waa inuu xasilaa mualifku wuxuu ka wadaa markii uu rukuucayo dhaqdhaqaaq buu la dabcan marka dhaqdhaqaaqaas markuu la imaado waa inuu rukuucdii ku xasilaa dhaqdhaqaaqa uu joojiyaa ilan wuu rukuucay soo waa inuu rukuucdii ku xasilaa oo dhaqdhaqaaqii uu ka joogsadaa qadar in dhan kadibna uu soo kaca sara joogsadaa waa inay kala socmaan dhaqdhaqaaqii ugu hoobtay rukuucdii iyo kii uu ka soo kacay laba dhaqdhaqaaq weeya marka dumaaniinadu laba dhaqdhaqaq udhexaysa dhaqdhaqaaqii rukuucda iyo dhaqdhaqaaqii ictidaalka ictidaalkana laba dhaqdhaqaq udhexeeya ictidaalka markii laga soo kacayo rukuucda iyo marka loo hoobanayo sujuudda waa inay udhaxaysaa qadar sukuuno xasilitaan ahoo oo xubin kasta meesheeda ku xasilayso indhan subxaan allah intaas yaa waajib ah oo ruknigii ah haddii uu ku sii darana kaba sii fiican intaa kasii ziyaadiyo xasiritaankii kasii ziyaadiyo kaba sii fiican laakiin inta hadduu ka yareeyo oo dhaqdaqaaqii qadar subxaan in ka yar uu meesha uuna ku xasilin ma asaxayso damaaniinadiisii waaya faslun asbaabu sujuudi sahwi sujuud sahwiga asbaabtiisu arbacatun afar weeye alأwalu midka hore tarku bacdin inuu ka tago badh oo min abcaadi salaa salaada abcaadeeda ka mid ah bacdi ka mid a abcaadda salaadda waan caddayn doonaa bacdiga waxaa looga jeedo wa tarku bacdi اlbacdi bacdiga barhkii inuu ka tago bacdigii barhkii inuu ka tago ama qaar ka mid ah bacdigii inuu ka tago aلثaani ka labaad ee asbaabta sujuudda ah ficlu maa yubطilu camduhu ficlu maa shay inuu sameeyo weeye yubطilu uu burinayo camduhu ulakaciisu ama badrheedhkiisu uu burinayo salaaddii walaa yubilu sahwuhu halmaankiisu ama sahwigiisu uusan burinaynin idaa facalahu hadduu qofkii sameeyo naasiyan isagoo hilmaansan waaliu ka saddexaadi naqlu ruknin rukni inuu qofkii uu raro qawliyin rukni qawli ah oo afka laga dhaho ilaa hayri maxallihi meel aan meeshiis ahayn inuu u raro alraabicu kan afaraadi iqaacu ruknin rukni inuu rido ama uu dejiyo ruknigaasoo ficliyan ficlah rukni xubnaha laga sameeyo oo arkaantii ficliga ahayd inuu dhigo ama uu sameeyo maca ixtimaali ziyaadati ayada oo uu qofkii ka shakinayo inuu ruknigaasi uu samaynayo uu yahay rukni zaa'id ah waaya mualif halka wuxuu ka hadlayaa sahwiga asbaabta keenta intaynan ka hadlin asbaabtaas horta sujuud sahwigu waxa weeye sujuudda lala imaanayo qofkii markii uu salaadda khalal ku yimaado khalal markuu ku yimaado salaaddii sujuudda lala imaanayo weeye sujuudu sahwi baa laidhi loo idaafeeyey hilmaan sahwi waa hilmaan sujuudi hilmaanka min baabi idaafati shay ilaa sababihi bay dhahaan shayga oo loo idaafeeyo sababtiisii sababtiisii loo idaafeeyo waaya marka laakiin sujuud sahwiga inta badan waxa keena waa sahwi hilmaan baa keena marka qaarkoodna camdi baaba keenaba qofki inuu hay ulakac u sameeyo oo sahwisan ahayn ulakacbu u sameeyey haygaas sida noo imaan doonto waaya sujuud sahwigu marka waa laba sajdo waa laba sajdo oo keliya qura xataa hadduu sahwigu farabato oo laba sahwi ama saddex sahwi u gaadho qofkii salaadda dhexdeeda labadaas sujuud muu la imaanayaa xukunkeeduna waa sunno waajib ma aha sujuud sahwigu qofka haddii uu ka tago salaadiisu way ansaxaysaa waayahay marka sujuud sahwigu qofka imaamka iyo qofka ma'muumka iyo qofka munfaridka ee keliga tukanaya intaba sunnu u yahay laakiin hal xaalo keliya ayuu waajib noqdaa oo waa maxay qofkii markii uu ma'muum u yahay oo imaamkiisi uu sahwiyo oo imaamkiisa sujuud sahwigu la imaado waa inuu ku raaca ma'muumkii imaamkiisa haddii uu ku raaci waayo imaamkii uu suud sahwi yimaado ma'muumkiina uu ka iska istaago oo ka hadho waxa weeyaan salaaddiisu way buraysaa salaaddiisii way buraysaa xataa haddii uusan ogeyn sababta imaamkiisa u sujuudaya waxay tahay waa inuu ku raaca xataa sahwigi hadduusan ogeyn waa inuu ku raaca imaamkiisa waaya marka asbaabta sujuud sahwiga afar buu ka dhigay wuxuu yidhi asbaaba sujuudi sujuud sahwi asbaabtiisu arbacatun afar weeye alأwalu kan hore tarku bacdin bacdi in laga tago min abcaadi salaad salaadda abcaadeeda ka mid a bacdiga horta waa maxa mualifku ka hadli doonaa abcaada fasalka fasal ku xiga ayuu kaga hadli doonaae lakiin haddaan si kooban usii sheegno waxaa weeyaan waa sunanta qaarkeed lagu kabo sujuudusahu sunantii baa laba nooca hay-aad iyo abcaad u qaybsamaa hay-aadku waxa weyaan waa sunan fara badan oon sujuudusahu lagu kabin sida gacmaha qofku labada gacmood inuu isdul saaro markuu tukanayo u taagan yahay iyo marka eh, gacmaha inuu kor u qaado takbiiratuxraamka markuu la imaanayo iyo markuu rukuucayo iyo inuu suuradda akhriyo faatixada ka dambaysa iyo subxaan allah inuu dhaho subxaan allahi wabixamdihi iyo subaan rabbi subxaan rabbi alcaiim iyo subxaan rabbi alaclaa iyo allahu akbar takbiiratka alintiqaalaat waxaasoo dhan waxa weeyaan waa sunan weeye hay-aad baa la dhahaa sujuud sahwi laguma kabo abcaadu waa maxay waa sunan lagu kabo sujuud sahwi way fara badan yihiin ilaa toddobay gaarhayaan laakiin waxaa ka mid ah atixiyaadka hore iyo qunuudka mualifka noo faahfaahin doona insha allahu tacaala marka hadduu ka tago abcaadda toddobada ah ee mualifka inoo sheegi doona mid ka mid a ah hadduu ka tago waxaa weeyaan qofkii wuxuu ku kabayaa sujuudu sahwi qunuudkiibuu ka tegey ama atixiyaadka horeu ka tegey sujuud sahwi la imaanaya aw amase tarku bacdi اlbacd bacdigii qaar ka miduu ka tegey atixiyaadkii hore waxbuu kala yimaada lakin munu dhammaystirin qayb buu akhriyey lakiin qayb buu ka tegey walow kelimaba ha ahatee hadduu qayb akhriyo uu ka tago qaybti kale waxa weeyaan sujuud sahwigu la imaanaya taasi waa sababta koobaad aلثaani ka labaad ee sujuud sahwi asbaabtiis ka mid ah ficlu maa yubطilu camduhu waa inuu qofkii la imaado wax ulakaciisu ama barheerhkiisu salaaddii uu burinaya hadduu qofka u sameeyo ulakac iyo barheer iyuu u sameeyo ogaanu u sameeyo ay salaaddii ku burayso walaa yubtilu sahwuhu laakiin hilmaankiisu hadduu hilmaan u sameeyo ayusan burinaynin salaaddii idaa facalahu hadduu sameeyo naas isagoo hilmaansan macnaha ashyaa waxaa jirta qofka haddii uu ulakacu sameeyana salaaddii ku buraysa hadduusan ulakacu samaynina salaaddii aysan ku buraynin marka tusaalaheedu sida hadal yar oo kale qofkii kelibu ku dhawaaqay qof baa wax weydiiya soo salaadii ku jira war hebelow alaabtaa ma aragtay haa buu waa kelima yar hal kelimuu ku dhawaaqay sahwiga uu dhawaaqay sahwigaas salaadda kuma burayso waa hadal laakiin salaadda kuma burayo maadaamuu hilmaansan yahay laakiin hadduu urakac u dheh lahaa haa u dhilaa iyo ogaan salaadda way ku buri lahayd ama wax yar buu afka uu laqay oo ama wax yar buu cabay cabitaan yar ama cunid yar salaadda kuma buraysa lakiin cuntada badan iyo hadalka badan camdi iyo sahwi labadaba salaadda way ku buraysaa sida inoo imaan doonta marka waxa sahwiga sahwigiisu uusan salaadda burinayn laakiin ogaantiisu iyo ulakaciisu salaadda uu burinaya hadduu qofkii uu sameeyo sida hadalka oo kale hadalka yar waxa weeyaan waxaa sunno ah inuu sujuudu sahwi la imaado wuxuu sameeyey shay manhi ah oo salaadda maxaan ku dhahaye manhi ku ah oo la reebay waaya halkaa maxaa kaa baxaya waxaa kaa baxaya waxa camdigiisu ulakaciisu salaada usan burinaynin ee camdigiisa usan salaada burin haduu xataa ula kac u sameeya salaada aysan ku buraynin sida maalan oo kale iltifaatka o kale milicsiga oo kale asagoo salaada ku jira ayuu ula kac midig u milicsaday ama bidix u milicsaday xaggau egay ama aggu egay aggu jale ama salaadda koo barayso marka sujuud sahwi sunna maaha inuu la imaado laba tallaabuu qaaday kasbu uu qaadayba ama ula kac ama hal tallaabo ama laba tallaabo salaadda kuma burayso saa darteed hadduu qofku ama ogaan u sameeyo ama sahwi u sameeyo midna la imaan maayo sujuudu sahwi waay kaasina waa labaad ee ka mid a ah asbaabta sujuudu sahwiga keenta ka saddexaad ee asbaabta sujuudu sahwiga loo jideeyo naqlu ruknin qawliyin rukni qawli ah inuu qofkii raro ilaa hayri maxalihi meel aan meeshiis ahayn qawli ah ayuu ka rarayaa rukni waa maxay arkaantii qawliga ahayd horey baynagu soo martay oo safiinu salaanka kaga soo hadalnay waa faatixadii iyo atixiyaadkii atixiyaadka dambe iyo saliga nabig ala slam atixiyadka dambe lagu salinayo iyo takbiiratulexraamkii iyo salaamunaqsigii marka hadduu rukni qawli ah oo meeshiisii meel aan ahayn u raro waxa weeyaan waxaa sunno ah in uu qofkii ula yimaado sujuudu sahw oo miaalkiisu waa maxay faatixadiibuu asagoo fadhiga atixiyaadka meeshu atixiyaad ka ahrin lahaa ayuu faatixada akhriyey wuu silmaansan yahay fadhi buu ku akhriyey ama asaga oo taagan meeshuu faatixada akhrin lahaa ayuu akhriyey maxaan ku dhahaaye akhriyey atixiyaadka akhriyey ama rukuucdii ku akhriyey faatixadii ama sujuuddii ku akhriyey faatixadii wahaa kada markaasoo kale waxaa sunnaa inuu la yimaado sujuud sahwi alraabicu kan afraad ee sujuud sahwi loo jideeyo iqaacu ruknin ficliyi inuu sameeyo qofkii rukni ficli ah arkaanta arkaanta ficliga waad garanaysaano waa rukuucdii iyo sujuuddii iyo juluuskii bayna sajdataynkii iyo qiyaamkii iyo wixii la midka ah rukni ficli ah qofkii inuu la yimaado maca ixtimaali ziyaadati oo ku taradudaya ama ka shakinaya inuu ruknigaasi ziyaado u yahay wuu rukuucay wuxuu ka shakisan yahay rukuucdani talo ma rukuucdii ah, horaa ma rukuucdii eh, rugniga ahayd baa mise waa rukuuc zaa'id ah ama wuxuu ka shakiyey sujuuddii inuu sujuuddii labaad inuu la yimaaday in kale hadduu ka shakiyo qofkii rukni inuu la yimaado in kale waxaa waajib ku ah inuu rukniga la yimaado sujuud sahwina wuu la imaanaya marka maadaama shakiba uu soo galay ruknigan inuu dheeraad yahay iyo inuu ruknigii caadiga ahaa yahay sujuud sahwi ku kabaya shakigaasuu sujuud sahwi ku kabayaa kadalika haddii qofkii uu e, ka shakiyo ma ragcaddii saddexaadba mase waa tii afaraad ragcaddan hadda ma tii saddexaadba mase tii afaraad waxaa waajib ku ah inuu la yimaado ragcad uu shakiga tirada yar uu qabsado oo uu la yimaado ragcad kale ragcaddaa marka uu ka shakisan yahay ma ragcad dheeraad aha talow oo ragcad shanaad miyaa mase waa tii afraad ka shaki baa ku jira saas darteed sujuud sahwi ayuu ku kabayaa waaya marka afartaa sababood ayaa suud sahwiga yaa loola imaadaa faslun abcaadu salaati salaadda abcaadeedu sabcatun toddoba weeye mu'alifku hadda wuxuu noo soo sheegay oo suud sahwi markuu ka hadlayay in asbaabaha suud sahwiga ka mid tahay qofka inuu ka tago bacdi min abcaadi salaa salaadda abcaadeeda wax ka mida inuu ka tago abcaadiu marka halkan ku caddaynaya abcaadu saan soo sheegnay ama soo ishaarnay waxaa weeyaan waa sunanta salaadda qaar ka mid ah sunantii baa laba u qaybsantoo sunan culus oo adag oo mu'akad ah oo waxaa la dhahaa abcaad baa la dhahaa sunantaas marka waxaa lagu kabaa sujuudu sahwiga waa kuwa haddu mualifku noo sheegi doona halka noogu xusi doona oo toddobada ah iyo sunan la yidhaahdo hay-aad kuwaasaa ka sii badan kuwan aad buu tiro badan yihin hay-aadkaas marka sunan waa sunan aan lagu kabayna sujuudusahwi marka saa u kale ogow sunantaa marka sujuudusahwiga lagu kabayo waa toddobada mualifku halkan ku sheegay waxa bacdi loogu magacaabayna waxaa la yidhi maadaama ay eh, ay rugnigii shabbaheen ilan rugniga markii qofku ka shakiyo inuu la yimaado in kale sujuudusahwi ku kabaa marka kuwanna ruknigii bay shabbaheen way adag yihiin saas darteed baa bacdi lagu magacaabay waa kaannamaa inay qayb ka mida salaadii oo in laga tago aysan fiicnayn ay tahay marka suusahu lagu kabayana waad garanaysaa suusahugu mar waa sunno waa sunno in lagu kabo ee waajib ma aha waaya abcaadu salaati salaadda abcaadeedu sabcatun toddoba weeye atashahud اlأwalu ka koobaad waxaa weeyaan atixiyaadka koobaad atixiyaadka hore waxaa weeyaan waa bacdi oo qofka hadduu uu atixiyaadka hore uu ka tago ama camdi oga tago ulakac ama sahw oga taga waxaa sunno ah inuu susaag ku kabo waa yahay marka lu lehay tashahud اlأwal waxaa halka ka fahmaysaa inuu tashahud kale uu jiro oo labaad marka waa salaada labaad tashahud leh sida maqhribkii iyo duurkii iyo casarkii iyo ceshihii laakiin salaaddu hadday hal atixiyaad keliya ay leedahay sida salaada subax oo kale iyo salaadaha sunnada labada ragcadood ah iyo witirka oo kale hal tashahud bay leeyihin kuwaasi waxa weeyaan tashahud atixiyaadkaasi waa rukni hadduu qof ka tago salaadii maba ansaxayso ee waxaa laga hadlaya waa salaada laba atixiyaad leh atixiyaadka hore waa sunno waa bacdi tegitaankii sujuud baa lagu kabayaa ka dambana waa rukni oo salaadda hadduu qof ka tago taxiyaadka uu ka tago way salaaddii ba buraysa haddii uga tago hilmaan ma burayso salaaddii laakiin waxaa looga baahanya inuu soo celiyo oo ruknigaa uu la yimaado waa yahay atashahud alawal waa atixiyaad koobaad kaasi waa mid koobaad ka labaadi wa qucuuduhu iyo fadhigiisa markuu ku leeyahay qucuuduhu wuxuu ka wadaa atixiyaad koobaad qofkii inuu ku akhriyo fadhi uu ku akhriyo asna waxa weeyaan waa bacdi waaya wالsalaaةu calى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam in nabiga lagu saliyo sala اlه alay waslam fiihi atixiyaadka hore laakiin salliga oo nabiga lagu saliyo atixiyaadka dambe muxuu ahaa rukni atixiyaadka dambe in nabiga lagu saliyo waa rukni wالsalaaةu calى اlaali aalka oo lagu saliyo nabiga aalkiisa oo lagu saliyo allahuma salli calى muxamedi waaalihi aalka oo lagu saliyo fi التashahud الأkhiiri atixiyaadka dambe atixiyaadka dambe oo aalka nabiga lagu saliyo waxa weeyaan ayadna waa bacdi min abcaad الsalaa oo haddii qofku ka tago sujuud sahwi ayuu kusoo kabaya laakiin atixiyaadka hore nabiga aalkiisa in lagu saliyo sunnaba ma aha sunaba ma aha maxaa yeel atixyaadka hore wuxuu ku dhisan yahay takhfiif fududayn buu ku dhisan yahay waayahay laakiin waxaa isweydiin leh seebuu qofku u hilmaami karaa in aalka lagu saliyo taxiyaadka dambe seebuu hilmaami karaa oo qofka uga tegi karaa waxaa weeyaan ilaan qofkii atixiyaadka u dambeeyey buu ku jiraa atixiyaadka u dambeey markuu dhammeeyo uu saliga nabiga nabiga ku saliyo in aalkiis uu ku saliyo see u iloobi karaa qofkii ilaa haddii qofkuu iloobo waxa weeyaan suud sahwi si ula imaado waa inuu soo xusuustaa sooma inuu ka tegey haddii uu soo xusuustana wakhtigiisi wuu joogaaba haddu ku sallin aalkii kadibna suud sahwi ooma baahnaba marka see loo suurayn karaa waxaa loo suurayn karaa bay dhaheen culammadu in imaamkiisii ayuu maqlay oo ka tegaya imaamkii ayuu maqlay asagoo allahuma salli atixyaadka u dambeeyey allahuma salli calaa muxammadin intaas ku koobay assalaamu calaykum waraxmat ullah marka sahwiga imaamka wuxuu haleelayaa ma'muumkii marka waxaa looga baahan yahay ma'muumkii inuu sujuud sahwi la imaado markuu imaamka ka baxo salaaddii inuu asagu la imaado maadaama imaamkiisu ka tegey asaga waxba akhriya aalkaa ku saliye laakiin maadaama imaamkiisu ka tegey inuu aalka ku saliyo aalka nabiga sal l slam atiyaadkii dambe ayuusujuud la imaanaya saasaa lagu suray karaa waaya haddii laakiin asagu uu hilmaamo oo markii salaaddu ka baxo assalaamu calaykum waraxmat ullah uu soo xusuusto inuu nabigu aalkiisa unu ku sallimin markaa lama dhahayo sujuud sahwi la imow kumana soo noqon karo sujuud sahwina la imaan maayo markaas ila sujuud sahwi wuxuu ka horeeyaa cinda shaaficiyati waxa weeyaan salaadda intaan laga bixin weeye salaadiina qofka kababaxba wixii uu ka tegayna wuxuu ahaa sunnu ahaa bacdi ah markaa u soo laaban maayo wlqunuutu qunuudkii ka shanaad ee abcaadda salaadda ka ah qunuudka lagu sheegayana waa qunuudka salaada subax ragcadda labaad markii uu rukuucda ka soo kaco qunuudka uu qunuudayo weeye iyo qunuudka witirka ramadaanka شan iyo dambe ama niska dambe ee ramadaanka salaada witir qunuudka lala imaanaya weeye kaas ayaa bacdi ah laakiin qunuud kaloo waxaa jira idhaahdo qunuutu nawaasil oo markii musiibo muslimiinta ku dhacdo ama cadow waddankooda qabsado oo kale ama masaa'ib waaweyn ee muslimiinta ku dhacdo qunuud lala imaado ilaah lagu baryay inuu muslimiinta imtixaanka ka dulqaado oo shanta salaadoodba la qunuudayo kaas ma aha bacdi hadduu qofku ka tago kusoo kabi maayo sujuudu sahwi laakiin ka laga hadlayo waa ka salaada subax iyo ka witrka ka lixaadna waxaa weeyaan wa qiyaamuhu inuu istaagiisa uu kula yimaado qunuudkii asagoo taagan uu kula yimaado qiyaamka qunuudka damiirku wuxuu u laabanayaa qunuudka istaagiisa waa asna bacdi wالsalaaةu calى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nabiga inuu ku saliyo fiihi qunuudkaas qunuudka inuu markuu dhammeeyo inuu nabiga ku saliyana waa bacdi hadduu ka tago saliga nabiga oo qunuudka akhriyo wuxuu ka tegey bacdi min abcaad الsalaa oo sujuudu sahwi loo imaanaya halka ayaa kusoo koobayna wsal اllah wslm ala nabiyina mxamed walxamdu lilaahi rab اlcaalamiin